alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wcalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii waysir lii amrii waxlul cqdata min lisaani yafqahu qowlii <clears throat> qaala almusanifu raximah llah baab lmawsuuli mawsuulu lasmaa'i ladi lunha alati walyaida mathuniya laa tuhbiti bal ma tliihi awlihi اlcalaama wاnnuunu in tushtaad falaa malaama wاnnuunu min dayni watayni shudida ayضا watacwidun bidaka qusida jamcu ladi lulaa ladiina mulaqa wa bacduhum bilwaawi rafca nataqa bilaati wallaa'i latii qad jumica wallaa'i kaladiina nasran waqaca wman wma waal tusaawi ma dukir whakada ducinta طayin shuhir wkalatii ayضا ladayhim datu wmawdica alatii ataa dawatu ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام baab mawsul hada kani baabu sharxi mawsuuli ismiga mawsuul caddaynta la caddaynayay iyo sharaxaadda la sharaxayo baabkii lagaga warramayey weeyi waxaynu soo qaadanay damiirkii waxaynu soo qaadanay calamkii waxaynu soo qaadanay ism alishaara markaa macaarifta kii afraad weeyi ismiga mawsuul ismi almawsuul waa ismu mafcuul oo min wasala shaya bikayrihi baa laga keenay mawsuul waa ism mafcuul waxaana laga keenay wasala shaya bikayrihi shaygiibu ha ayrkii uu la xidhiidhiyey bimacnaa jacalahu min tamaamihi waxa uu ka dhigay dhamaystirkiisa id laa yatimu macnaahu ilaa bisila ismiga mawsuul macnihiisu mid dhamaystirmayo oo la wada heli kara ma aha ilaa silada in la helo mooyaane ismiga mawsuul laba ayaa loo qaybiya mawsuulun ismiyun wa mawsuulun xarfiyun labadaas loo qaybiya iyo mawsuul xarfi ah wey mawsuulka xarfigiihi waa kullu xarfin uwila maa silatihi bimasderi waa xaraf kasta oo isaga iyo siladiisa lagu awilayo masder mawsuul xarfi ayaa kaalada mawsuul xarfiga sheekhu kama uu wuxuu ku saaray mawsuulul asmaa marka uu yidhi mawsuulkii xarfiga ahaabaa daaqadda ka baxaya sababtuu daaqadda uga baxayaana kii baadiyo ra'yiga ahaa mooyaane kii kaleo dhan wuu u waayo falxarfiyu lam yadkhul aslan xarfigii maba uu soo gudagelinba waayo liana alkalaama fi lmacaarifi maxaa laga warramayey de macaarif baa laga warramayey marka alasmaa sheegidda uu sheegay waa libayaani lwaaqicunba libayaani lwaaqic wey libayaani lwaaqic markaa u fiirso mawsuulkii waa laba ama waa ismi ama waa xarfi haddaba mawsuulka xarfiga ah waxaanu nidhi kullu xarfin uwila maca silati bimasdarin baa la dhaha soo ma culimadu waa shan bay dhahdaa culimada qaarkoodna waa lix bay dhahdaa waa lix xaraf ama waaba shan xaraf weeyaan mawsuulka xarfigii وhاka xروفا بالمصادير uwilat وذikri لha خمسا أصxu kama rawow وha hiy an بالفاتح أna مشاadدا وزida عalayha kayfa khudha وma walow waa idin dhigaya khudrigu wahaaka xuruufan xuruuf qaada buu yidhi uruuftaasoo uwilat bimasaadiri masaadir lagu awilay oo masr lagu dhalaaliyo wa dikri sheegistayda laha xuruufta aan sheego khamsan xaalo ay tahay asaxu ka ugu sixanimada badan weeye kamaa rawow siday culimmadu weriyeen shan tirinta aan ka tiriyey baa ugu fiican buu lixna lakin waa laga dhigi karaa wahaa baraaruge hiya xuruuftaasi an weeyi bilfatxi xaal ay ku sugan tahay an soo ma antaa weey anna anna weeyi mushadadan xaala ay tahay mid la shaday nuunta ushad antii un nuunta ushad anna saw laba igama haysid wasiida waxaa la ziyaadiyey calayhaa xuruuftaa dusheeda waxa lagu ziyaadiyey key keyna ku tarsheekh fakhudhaa qaado wamaa walow maa iyo waa lagu siyaadiyey markaa u fiirsa imise noqonaysaa waa iyo anna iyo key iyo maa iyo low waa imisa shantaa xarafaa damaster lagu dhalaaliyo qaabka loo dhalaalinayay iyo qaababkaana meelo kaln ku arki kartaa ibnucaqiilka laftiisana waad ka akhrisan kartaa anta masteryadaod garanaysaa ficil mutasarifaa lagu sileeya ama maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo ama amar ha noqdo antana iyadana waxaa lagu sileeyaa ismigeeda iyo khabarkeeda ayaa lagu sileeya kayda ficil mudaaric baa lagu sileeya sida ji'tu likay tukrima zaydan oo kale maada masteriye darfiye ayna tahay iyoynana masteriye darfiye ayna ahayn labadaasa kasoo bixiy ay tahay un masteriye khaasa hadday maadaasi masteriye darfiye ay tahay sida la asxabuka maadumta munaliqan oo kale weeyaane iyadana waxaa lagu salinaya maxay ficil maadi iyo ficil mudaaric labadaba waa lagu silayn karaa waxaa lagu silaynaya maadi waxaa kaloo lagu silayn karaa mudaaricna waa lagu silayn karaa mudaaricna waa lagu silayn karaa jumlana waa lagu silayn karaa jumla ismiya laakiin darfiyada masteriyada waxa ugu badana lagu sileeya waa ficil maadi iyo ficil mudaaric oo lagu anfiyey lam ficil mudaaric iyo ficil maadi oo lam lagu anfiyey ayaa lagu sileeya sida la asxaabuka maa lam tadrib zaydan oo kale waa yaryahay in lagu sileeyo masteriyada yuujada ficil mudaaric oo aan manfi ahayn oo lam aan lagu anfiyin oo tiraadid laa asxabuka maa yaquumu zaydun sayna tirada aad bay u yartahay sida beedka xagga hoose idinku qorayo uawifu maa uawifu uma aawi ilaa beytin qaciidatuhu lakaaci waa idin qoraya uawifu waan wareegaya wuri maa uawifu ay muddata tawiif muddada aan wareegayo uma aawi waxaan usoo hoyanaya buri ilaa beytin guri ayaan usoo hoyanaya guriga oo qaciidatuhu tafadhida yuqaalu loo yidhaahdo lakaaci basari ah, raggana waxa la dhahda waa lukac ka wasni cumar oo kale cumar lukac bay noqonaysaa waa fucal wey ah, lowdana waxaa lagu salaynaya iyadana ficilka maadi ayaa lagu salaynayaa duuxagga hoosu kasii qorqoraya waaya haddaba mawsuulkan laba ayaa loo qaybiyaa nasun wa mushtarakun labadaas baa loo qaybinaya mid waa mid nas ah midna waa mid mushtarag ah ama khaasun wa mushtarakun labadaas baa loo qaybinaya mid waa mid khaas ah midna waa mid mushtarag ah khaas iyo nas macnaahuma waaxid macnahooda waa isku mid wey haddaba maxaa looga jeedaa naska naska waxaa loo jeedaa huwa maa kaana nasan fi dalaalati calى bacضi اlanwaaci wamaqsuura calayha walaa yatacadaaha hada huwa tacriif nas naska tacriifkiisu waa sida waxaa la idhahdaa waa waxa ku cad tusinta uu tusinaayo anwaacda bar ka mid ah laguna gaabinaayo iyada meelaan ahaynna aanu gudbahayn nas baa la dhahdaa ama waxaa la dhahdaa khaas baa la dhahdaa yani takhtalif suuratuha suuraddeedu waxay isu khilaafaysaa eegidda la eegayo maxay bilfardiyati wاljamci wاtathniyati wاtadkiiri wاtaaniihi xasba muqtadaaha kolba sida ay tahay baa leegaya saas iyada isu khilaafaysa amaa ka mushtaraga huwa aladii laa yaqtasiru calaa bacdi alanwaaci bal yasluxu lahaa jamiica mushtarag haddii maqashid isaga laguma gaabsado bar ka un bal waa wada suubada wuxuu ku dhacayaa mufrad mudakara wuxuu ku dhacayaa mufrada muanatha wuxuu ku dhacayaa musane mudakara wuxuu ku dhacayaa musane muanatha wuxuu ku dhacayaa jamac mudakar wuxuu ku dhacayaa jamac muanatha isla intaba isagu ku wada dhacay kolka kaasi mushtara buu noqonaya mushtaraka isaga inoo keeni doono waa lix naskana sheekhu waa ka warramayo waa sideed lafdi weeyaan sideed lafdiba wey marka intiibuu inoo sheegaya wuxuu yidhi mawsuulu asmaai asmaa'ada la sileeyo alladii ismiga alladii minhu ay kaainun minhu mawsuululasmaha ayuu ka mid ahaaday alunhaa ay wa unhaahu alladii dhadigii allatii allatii weeyi walaa tuhbit ha sugin alyaai alyaaa yada ha sugin idaa maa hunniya idaa maa yaa aaliban khud faa'idatan maa bacda idaa zaa'ida idaa maa hunniya alladii iyo allatii haddii la taniyeeyo jawaabu idaa maxduuf ay falaa tuhbithaa yadii ha sugin bal maa ay baliladiika tali ay la xidhiidho ay hiya yadu hi maaga ay la xidhiidho awli ah, la xidhiidi adigu hi maagaa alcalaamata calaamada la xidhiidhi wanuunu nuuntii in tushdad haddii la shado eyhiya nuunta haddii la shado ama wanuunu nuuntii in tushdid haddii aad shadid adigu haa nuunta falaa malaamata wax canaanihi ay calayka adiga dushaada maaha wanuunu nuuntii shudida waa la shaday alalifu liliطlaaq shudida waa la shaday ayhiwa nuunka xaala kownihii kaa'inan min dayni wa tayni xaalada uu ka ahaaday dayni iyo tayni aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqdaye wa tacwiidun ciwad qaadasho qusidaa alalifu liliطlaaq qusida waa la qastay ay huwa tacwiidka waa la qastay bidaaka kaaga ayaa looga qastay kaa atashdiidi ee adkaynta wuxuu leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala laba u qaybiyey waa mawsuul ismi ah iyo mawsuul xarfi ah weeyi mawsuulaad xarfigaa ah culimmadu waxay ku daraan ismiga alladii markaa lix bay noqonayaan aayadda qur'aankaa bayna u daliishanayaan wakhudtum kaladii khaaduu markaa khaaduu alladiida lafteeday leeyihin maxay waa mawsuul xarfiya ah. wakhudtum kaladii khaaduu ay ka khawdiha laakiin sida saxdaa ah ama saxiixa ah waa ismi weeyi caaidkiisii waa go'an yahay mawsuufkiina waa go'an yahay kalkhawdi aladii khaaduuhu buu macnuu noqonaya markaa sida saxdaasaynu xagga kaleba ka tilmaannay shan weeyi sidaasi ayaa raajixa saxna ah wuxuu bilaabay marka mawsuulka ismiga inuu tilmaamo alasmaadaa uu sheegayna waa libayaan alwaaqicun wey mawsuulka ismigaa alladii buu ku tilmaamay mufrad mudakar ah haddii aad doonaysid ismi lafdigii aad u adeegsanayda le waa sideed baynu nidhiye alladii wey waxaad ku ridaysaa mufrad mudakar ah mufradada mu'anasada ana waxaad u adeegsanaysaa lafdiga allati haddaba alladii iyo allati haddii aad taniyayso yadii waad ka ridaysaa alladii sawiya uma dambayso allatina sawiya uma dambayso labadoodaba yadii waad ka ridaysaa waxaanad la imanaysaa booskoodii alif ayaad la iman xaalaturafca alladii maxaa ku xigey yada markaad geysid maxaa u dambaysa oo daal ma ya daalkaa waxaad ku xisiinaysaa calaamaddii calaamaturafcada ayd maxaad ohan alladani iyo allatani xaalatu jar iyo xaalatu nasbana maxaad keeni yabaad keeni maxaad ohan alladayni iyo allatayni saasaad ohanaysa haddaba haddii aad doontid nuunta waad shidaysaa wuxuu ku yidhi malaaba wax canaana iyo cid ku dagaalaysaa midna ma jirto sheekh ha ka biqin waxayna ciwad ka tahay ya la gooyey ee maxduufada ayay ciwad ka tahay oo maxaad odhan alladaanni allatani ayaad odhanaysaa tashdiidkaasi waa bannaan yahay cinda alkuufiyiin maca alyaa alladayni iyo allatayni saasaad odhan karta intaa masle fahni oo shadka maxaan u keenay shadkani wuxuu ciwad ka yahay bu ku yidhi iskamu soo xaraf meesha kama go'no xarafkii go'naa ayaa ciwad iyo tacwiidu ka yao laga soo badal qaatay alladii maxaa ka go'an ya allatayna maxaa ka go'an ya labada xarafee go'an mid baylan yabaa ka go'ane waxa ciwadka abuu ku leey baxay shadkan aad shadisid shadkani bilaashun mu iman marka culimmadu waxay leeyihiin xaalada alifto xaalatu rafcunbu gaarkaiyo alladani iyo allataani la odhanaya laakiin maxay qabaan kuufiyiintu xaalada yado xaalatu nasbiya xaalatu jirna waad keeni kartaa alladayni iyo allatayni ayaad odhan kartaa intaa masl fahne tashdiidkan laftiisu wuxuu ku jiraa oo la raacin karaa daa soo ma garanaysaan iyo taa ayay ahaayeen raayaan ismuishaarismayn ismu ishaaraha nuunkoogana waa la adkayn karaa waa wixii la jiray min baab alistidraad o waa dikru shayi fii hayri maxalihi limunaasaba munaasabad darteed ba loogu sheegaya oo maxaad orani alladhani iyo ah, dhani iyo iyo tani ayaad oranaysa dhani iyo tani ayaad oran bas kuufiyiintu sidoo kale wa raacinayan xaalada yaadana dhayni iyo tayni oo iyaga laftooda tashdiidkan muxuu ka yimid wuxuu ciwad ka yahay aliftii go'nayd sida aladiiyo alatiiba yadii cigood uga ahaa taa iyo daana soo alifkii ma goynaysa ya saasaa la samay iyagana kuwaas cigood ka noqonaya aliftii ayuu iyadana ciwad u ka noqonaya waaya marka intaa wuxuu ku khulaaseeyey labadaa beydo hore ama saddexdaa beydo hore wuxuu noogu khulaasaynaya alladii waxaa loo adeegsadaa mufradka mudakarka allatina waxaa loo adeegsadaa mufradada mu'anasada so halkaa laba ima haysan tanniyadoodii mufradka mudakarkaa taniyadiisii waa taniyadiisi waa maay ya alladani xaalat rafca xaalat nabiya xaalatu jarna alladayni mufradada muanasada taniyadeedi waa maxay xaalatu rafca allatani xaalatu nabiya xaalatu jarna allatayni intaa masl fahmi muxuu ku tilmaamaya bal maa taliihi awlihi alcalaama ee wuxuu ku yidhi laa tubit yadii ha sugin horta alladii iyo allati yada ku jirta ha sugin maxaa sameeya haddaa bal ma xarafka talii ay la xidhiidho hiya yadu himaaga xarafka yadu ay la xidhiidho calaamadii tasniyada ku dabadheji maxaad ohanaysaa aladii aladii saw yadii maad goyn daalkan halkaa dabadhig daalka calaamadii tasniyada dabadhig maxaad odhan aladani tada dabadhig calaamadii tasniyada allataani man intaaba nuunu intushtad alaa malaama muxuu ka wadaa haddii aad shadido tidhahdid maxay alladani iyo allatani dushaada wax anaanoo saaran ma dayn iyo taynina waaniga kunin waa min baabi alistidraad wey sababta loo jeedaana waa maxay waa tacwiid oo waxaa laga soo ciwad qaadanaya maxay waa tacwiidon maxaa laga soo ciwad qaadanaya ya xadafkii ku dhacay ee laga gooyey yadii ayaa nuunkan shadani uu ciwad ka yahay imisen marka afar dhade mufradkii mudakarkiio hala musanihii mudakerkii oo hala muanasadii mufradada ahayd oo hala eh, musanihii muanadka ahaayo isna hal ah marka mawsuul asmaai waa iska mubtade alladii waa mubtade labaad khabarkiisii baa goon ay munhiya alunha waa mubtade oo ashana ciwad ka a ah ay unhaahu baa la odhanaya allatina waa khabarkii laa tuhbit waa mudaaricun min ahbata wax sababta loo xarakeeyena laa tuhbiti loo yidhi waxa weya waa daruuro wey alyana waa mafcuulkeegii idaa ma hadii ay kulmaan ya aaliban khud faaidatan maa bacda idaa zaaida huniyaa alifkaasi waa alifu tasniya oo alladii yaa latiibuu noqonaya jawaabkiina waa go-anya muxuu noqonaya ay falaa tubithaa buu noqonaya bal waa idraab maad waa mawsuul mubtaday nooga dhiga maad waa mawsuul ismiya mubtaday nooga dhig aye talii waa ficil ya maadr talihiya taliyoimaad magii mmadibamsomadaare ya omdar maadiba ya ale aday noqoto maay ya lid tana taliidna mudaaric waay ninkaasu noqon taliyu soo ma arkaysi faacilkiisa waa maxay waa hiya yuu u noqonaya ya ya'dii buu noqonaya wasilatun jarat calaa gayri saaxibiha walam yubraz liamni labsi waa yahay hiduna maagan u noqonaysaa awli waa ficil amar hidana waa mafcuulkiisi oo kooaad alcalaamatana waa ti labaad wey jumladaasaa unoqonaysa maxay khabarkii u noqonaysa wa nuunu waa mubtade in tushdad majruwaad ka laqmayn kartaa faacilkiina waa hiya falaadani waa maxay waa liljinsi waa ti jinsiyad ahayd weeyaan malaamata waa ismiyada khabarkeegina waa goonyo ee calayka haye markaa jumladan dambe ee in tushdid falaa malaama soo maarkaysaan ila waa ficlo shardiye jawaab shardiye ayaa u noqonaysa maxay nuunuda khabar unoqonaysa raabidkii halku noqonaya haddaynu musame ka dhigno waxaynu odhan intushdid musamay noqon kartaa intushdidhaa mafcuul baa go-an haddaynu majruur ka laqmaynana intushdad huwa naabi faacilka laftiisu noqonaya kolkaa waxaad ohan kartaa tashudna waad ohan kartaa tashdudna waad ohan karta hataa waad kordhigi kartaa min shaday ka timida marka haddaynu eh, niraahno eh, tushdadna min ashaday ka timida de ka soco wanuun waa iska mubtada min dayni wataynina waa xaalo shidida faacilkeyga laga xaalaynaya naaibi faacilkeyga alifuna waa alifrdalaad aydanna waa mafcuulumad laaadaya ido aydan wa tacwiidun waa mubtada qusida waa ficil maadiyo mamnuun lilmajhuula faacilkiisi waa huwa bidaa waad garanaysaa intaa soo ma bidaaka kaaga muna ismishaarayn waayahay ifadiisina way goaanta atashdiid baan usoo qadarnay laqmadaag marka mawsuululasmaa'i asmaa'ada la sileeyo alladii ismiga alladii minhu ay kaa'inun minhu mawsuululasmihi ayuu kamid ahaaday alunhaa ay wa unhaahu alladii badigii allatii allatii weeyi walaa tuhbit niyahow ha sugin alyaai alyaaa yada ha sugin idaa maa hunniya ay idaa hunniyaa allatii iyo alladii haddii la taniyeeyo ay falaa tuhbithaa ha sugin balma ay beliladika tali ay la xidhiidho balma ay beliladika tali ay la xidhiidho ay hiya hiya yadii hi maaga ay la xidhiidho awli la xidhiidhi awli la xidhiidhi adigu hi maaga alcalaamata calaamada la xidhiidhi ha ku mashquulina wa nuunu nuuntii in tushdad la shado ha nuunta haddii la shado falaa malaamata wax anaani ay calayka adiga dushaada maaha wanuunu nuuntii shudida waa la shaday ay hiya nuunta waa la shaday wanuunu nuunkii shudida waa la shaday huwa nuunka waa la shaday xaala kwnihi kaainan min dayni watayni xaalada u dayni iyo tayni ka ahaaday aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqday wa tacwiidun waa mubtade maxaa cunansiye waaye maxaa cunansiye adnaan xasriga fariid macnal xasri baa ku jira macnalxasri baa ku jira waxay ka dhigan tahay shayun jaa bika shay baa ku keenay niyo shayun jaa bika ya shayun jaa bika shay baa ku keenay maa jaa bika ilaa shayun waa nuuc xumuun baa ku keenay niyo waa xasri ma waa tacwiidun ciwaad qaadasho qusida waa la qastay huwa tacwiidka bidaaka kaagaasaa looga qastay kee kaa atashdi kaa atashdiidi ee shadka ah kaa maxaa looga qastay tacwiid baa isaga looga qastay jamculadi ula ladiina mulaa wbacduhum bilwaawi rafca nataa bilaati walaai latii qad jumica walaai kaladiina nadra waaca jamcu ladi aladii jamceegu alulaa alulaa weeyi aladiina wladiina weeyi saaa minhu caaifu mulaqan xaalaay tahay aladiina mid la ilaaqay rafcan wanasban wajaran bacduhum ay bacdulcarabi carabta barkoodna daqa waa hadlay alif waalalidlaaqi ay huwa bacdigu bilwaawi wowbuu ku hadlay rafcanay wakta rafcin rafcaha waktigiisa waaya wuxuu ku leeyahay bilati laqamadaas ka baxsayntanna allatii allatii qad jumica waa la jamciyey ay hiya allatii waa la jamciyey bilati ay calalaati allaati dusheedaa lagu jamciyey wallaahi laai dusheedaa lagu jamciyey wallaahi allaai waqaca waa dhacay ay huwa allaai waa dhacay nasran xaala u yahay buu dhacay mid yar mushaabihan xaala u yahay buu dhacay mid shabahaya kaladiina alladiina oo kale xaala yahay mid shabahaya buu dhacay waaya waxaynu soo qaadanay laba mufrad iyo laba musane oo dhadig iyo lab kala lahaayeen jamacyadood in iska qabo soo alka afarku soo qaadan halkana afar baa ka soo baxay sideeddaa nasku weeyaanba de mid kasta kiisun baa lagu ridaya soo islamayna fahmi markaa jamaca mudaker waa alulaa alulaa iyo alladiina labadaa weeyaan jamcu haddaad jamac ragga doonaysid oo ismi mawsuula alulaa kowdhe iyo alladiina waa labada alulaa waa muطlaqan ama caaqil ha noqdo ama hayrucaaqil ha noqdo jaani lulaa facaaluu baad iska odhanaysa jaanii waxay soo gaadhay alulaa raggii facaaluu arrinkan sameeyey muanafna waa loo isticmaali karaa alulaa soo ma aragno alulaadan lafteeda muanaf loo isticmaalaya sheekh ka warrama alulaa waa jamac ayo leeyahay mudakar baale soo ma haddana maxaa loo adeegsan karaa muana waa loo adeegsan karaa muana waa loo adeegsan karaa fatilka khuطuub qatamalaad shabaabana qadiman fatublina almanuunu wama nubli watubli ulaa yastalcimuna cala ulaa tarahuna ywma rawci kalxiida qubli watubli way baaliyeynaysaa buuhi geeridaasi alulaa raggii yastalcimuuna birac biriedka xidhanayey cala ulaa ay cala khuyuuli fardaha dushooda xaalada ay ku sugan yihiin alulaa fardahaasoo taraa ad arki hunna ayaga yowma rawci argagaxa maalintiisa kalxida i xaalada ay lamid yihiin dhufatada ama yilida alqubli isha wareejinaysa maad garanaysaa alulaa iyo alulaaba meesha taala laba alulaa yaalla alulaada hore rag buu ku riday madaliil yastalimuuna wowgaasaa yaa caidkiyade ma rag yastalimuuna ma afcaal khamsayn wowgaasaa u noqday cal ulaa taraahunana hunabaa u noqotay alulada dambe markaa muxuu uga jeedaa dumar buu uga jeedaa alulada horena muxuu uga jeedaa rag buu uga jeedaa maslafane rag buu uga marka way ku dhici kartaa alulaa iyada oo rag iska lahay dumarna waa loo adeegsan karaa majnuunulayla waa kii lahaa maxaa xubuhaa xubaal ulaa kuna qablahaa waxalaat makaana lam yakun xulla min qablu maxaa wuxuu tirtiray buu yihi layla jacaylkeedii xubbal ulaa kunna qablaha hablihii ka horeeyey jacaylkoogiio dhanba amsax uga dhigay buui iyadaa igu dambaysay waxallat waxay degtay buui makaanan boos lam yakun aan ahayn xulla min qabl meel aan horay loo deginna way qabsatay buui majnuun layla laodhan jira moogta maxalushaahidka ka qaado waa maxay alula alula aye kunnabu guuhi ma arkaysa alula aye maxay ku dhacday nisaabay ku dhacday markaa u fiirso alulaa iyo aladiina yaa loo adeegsadaa jamac rag weeyi laakiin alulaa waxay ku dhici kartaa jamac muanana way ku dhici kartaa alulaa waxay noo timid aladiina mulaqan muxuu uga jeedaa waa rafcan wa nasban wa jaran aladiina daas mooyaan iyadu oo maxaad odhanaysaa jaaani aladiina akramuu zayda waxay soo gaadheen raggii zayd maamuusay wa ra'aytu aladiina akramuuhu wa marartu biladiina akramuuhu saddexa goorba yadinu laazim bacduhum bilwaawi rafca naa muxuu ka wadaa bacducarab waxay ku dhawaaqeen xaalatu rafca laduuna bay ugu dhawaaqeen naxnu laduuna saabaxu sabaaxa ywma nukhayli aaratan midxaaxa beydka mutamidan aan ku marnay naxnu anagu yidhi alladuuna kuwii ayaanu nahay sabaxuu kuwaa beristay asabaaxa subaxi ywma nukhayli maalintii nukhayl haaratan weerar midxaaxan oo ku celcelina maxalushaahidku waa maxay alladuuna wey alladuuna wey waa wowdaa wey xaalatu rafca wow bay u adeegsadeen labada xaaladood kalena yaadiba u adeegsadeen waana luqada nimanka loo yaqaano hudayl qaarkoodna waxay wa hudayl iyo cuqayl wey halkaa marka maxaynu ku qaadanay alula iyo aladiina in rag loo adeegsado aladiina iyada rag gaarun baa loo adeegsanayada laakiin alula dumarna way ku dhici kartaa maxaa yimiday jamci muanas baa yimiday sooma allaati iyo allaai labadaasaad ku ridi kartaa bixadfi ya yada labadaba waad ka goyn kartaa maxaad odhanaysaa jaani laati facalna wallai facalna allaati iyo allai baad odhan kartaa allaati iyo allaaina waad odhan kartaa intaa masl fani wuxuu inoo raaciyey masalea ah, wallaa'i kaladiina nadra waqaca wallaa'iyaa loo adeegsadaa dumar soo maa alladiinoo kale noqon kartaa alladiinoo kale noqonaysaa maxaa looga jeeda mudakar bay ku dhacaysaa iminka maxay ku dhacaysaa <laughs> mudakar bay ku dhacaysaa waa did ee ma ogtahay ya waa did weeyaan waayahay yataqaarabaani ah, way is amaahinayaan alula kolkii hore iyay ku dhacaysa so rag kumay dhacayn dumar bay ku dhacday allaisow dumarku ma dhacayso rag bay ku dhacaysa yataqaaradaani soma waayahay iyadii hore ku dhacday waa tan famaa aabaa'unaa biamana minhu calayna allaahi qad mahadu lxujuuna waa baxrulwaafir famaa aabaaunaa bui aabbayaashaya ma aha allaai nactigii iyo mawsuufkiiyo sifadii baa la kala dhexgale allaai aabbayaashaasoo qad mahaduu noo goglay alxujuura dhabta biamana kuwa ka deeq badan minhu mamduuxa ninkan la ammaanayo calayna annaga dushayada ninkan aan ammaanayna iyo aabbayaasha dhabtooda noo goglay waaba isku midun waxba nooma dheeribin aabbayaashay <laughs> ya waaya maxalushaahidkeenu waa maxay allaai muxuu ku riday rag buu ku rido qad mahaduu baa u daliilada jumlada sirada ahayd jumlada sirada ahayd ad mahad markaa rag buu ku riday agga beytka kalena waa ka kule alulaa soo ma geranaysid bimacno laai bay ku imanaysa alulaa oo bimacno laai alulaa saw rag mulahayn alulaa yala rag maxay ku imanayeen bimacno laai oo dumar ayay ku imanayen labadiba iskugu kaa xigsiiyey فأما الأولى يسكن غورا تهامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما فأما الأولى يسكن غورا تهامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما فأما الأولى dumarkii yaskuna deganaa bui غawra tihaamatin meeshii tihaama laydhaa salkeeda kuwii deganaa fakulu fataatin shabad kasta gashaanti yaroo kasta inan kasta tatruku waxay ka haysiinaysaa buu yidhi alxijla shuuli iyo aksamo midka jabay waxay cuneen mooyaane way cayileen buu leeyo shuuligiiba u kala jabaya ma gelayaba <laughs> ya macaalushaahidku waa maxay alulaa soo rag kumay dhacayn iminka dumar buu ku soo khulaasee jamc mudakar maxaa loo adeegsadaa aladiina oo muطlaqan ah rafcan wa nasban wa jaran bacd alcarab oo hudayl iyo cuqaylina ay leeyihiin xaalatu rafca alladuna aan idhaahno iyo lafdiga alulaa maxaa inoo yimiday jamci muanad allaati iyo allaai oo yadaad ka goyn kartid aad sugi kartid allaati iyo allaai maxaa inoo raacayntaa allaai oo dumar ku dhici jirtay waxay ku dhici kartaa rag alula oo rag ku dhici jirtay waxay ku dhici kartaa dumar inta midaan si fiican fahmin markaa sideediyo midaan iga haysan sideedii lase waynu haysanaa wuxuu yidhi jamcu ladii alladii jamaceegu waa mubtade alulaa alulaa weeyi alladiina walladiina weeyi aaifu ah, caaifkiibaa dhacay mulaqan xaal u yahay aladiina wabacduhum ay wabacdulcarabi carabta barhkood nadaqa wuu hadlay huwa bacdigu bilwaabi wowbuu ku hadlay rafcan ay waqta rafcin rafcaha waqtigiisa wowbuu ku hadlay allatiiba mubtada allatii allatii qad jumicaa alifkuna waa alif ridlaad qad jumica waa la jamciyey ee hiya allatii ayaa la jamciyey bilaati albaau bimacnaa xaalaa xuruuf iljaar yanuubu bacduha can bacdin bilaati ay cala laati laati dusheedaa lagu jamciyey walaai wa calalaai ayaa lagu jamciyey walaai allaai waa mubtade waqaca alalifu lililaaq waqaca wuu dhacay huwa allaai nasran xaalo uu yahay buu dhacay waxaanu ka xaalanaa faacilka waqaca kaladiina ay mushaabihan xaalo uu yahay buu dhacay mid shabahay kaladiina aladiina oo kale mid shabahay xaalada uu yahay buu dhacay labadaaba halkaynu ka xaalaynay waqacadaynu ka xaalaynay halkaa waxaa noogu dhammaaday mawsuulkii naska ahaa waxaana ka bilaabmaya halkaa mawsuulkii mushtaraga ahaa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub